lagu tukan karo axaadiista ku soo aroortay ama xukunkeed wuxuu ayuu baabkan u baab yahay xadiidka siddeed boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasaaئي caleyh raxmat اllah akhbaranaa nasr ibnu cali aljahdami weeyaan waa iqat qaala anba'na cabdulaclى ibnu cabdilaclى weeyaan alqurashi waa iqa qaala xadaثana macmar ibn rashid alasdi weyan waa iqat habt can الzuhri imam maxamed bn shaab الzuhri waa imaamka ad taqaaneen can maxmuud maxmuud waxaa weeyaan waa saxaabi sagiir maxamuud ibn abi salma waa saxaabi sagiir weeyaan can citbaan ibni maalikin radia allahu tacala an arda saxaabiga reer ansaareed annahu citbaan qaala wuxuu ya rasu rasuulka allow ina asuyuula daadadka lataxuulu waxay kala teedaa ay kala dhex gashaa bayni aniga iyo wa bayna masjidi qowmi tolkay masjidka ay ku tukanayaan daadka iyo biyaha socda oo robabka ay keenaan toggaas ayaa dhexda naga maro marka daadadka iyaga ah waxayna kala dhex maraan aniga iyo masjidka oo masjidka daadadka ay diidaan weeyaan fa uxibu waxaan jeclahay an taatiinii inaad i oo fa tusallii aad tukata fii makaanin boos oo min beyti gurigayga ah attakhiduhu aan ka yeesho booskaas masjidan masjid aan ka yeesho faqaala rasu rasuulka wuxuu yidhi sal slm sanafcalu waan yeeli doonaa saas ayuu nabig yidhi sal slm falammaa goortii dakhala uu soo galay rasuulullah rasulka al sal slm oo ballantii nabigu u qaaday wuu fuli sal allahu alay waslem mana ballanta kama bixi jir nabigeena sal allahu calayh waslem qaala wuxuu yidhi ayna turiid xaggee doonaysaa inaan ku tukado fa ashartu waxaan ugu farfiiqay ilaa naaxiyatin dhinac oo meelbeyti guriga ka mid ah dhankaas ama dhankaas saas ayaan ku yidhi weeyaan faqaama rasu rasuulka ayaa istaagay sal slm fasafafnaa waxaan safarnay khalfahu nabi gadaashiisa fasallaa wuxuuna dujiyey binaa annaga rakcatayni laba ragca ayuu nabiga dujiyey sal allahu alay waslem baabka imaamka wuxuu u baabaystay aljamaacatu linaafila labada ragca oo nabigeenna sal allahu calayh wala slm citbaan iyo faamilkiisa uu dujiyay iyo reerkiisa waa sunna ee farad ma ahan sida awgeed waxaa weeyaan salaada sunnada ah in jamaaco lagu tukan kara ayaa daliilka cad ama daliil cad uu yahay xadiidka nabigeena sala allahu calayh ali wasalam oo ficliga uu nabigeena uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam baabuljamaacati baabkan jamaca ayuu baabkan u baab yahay aljamaacatu baabu ljamaca jamaca ayuu baabkan u baab yahay lilfaa'iti kii tagay ama tii tagtay oo min asalaati salaadda ka mid ah in jamaaca lagu tukan karo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka siddeed boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasaaءi alيh raxmat اllah akhbarna cali bn xujr wa iqaة xaafid qaala anbana ismaaciil bn abi jacfar ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kaiir weeyaan azuraqi mowlaahum waa iqatu tabt can xumayd ibn abi xumayd aطawiil waa iqatu mudlis can anas bn malikin waxaa laga wari khaadima rasuli lah sal slm qala wuxu yhi anas bn malik aqbala calayna waxaana soo aaday amaba nala soo aaday aqbala waxaa nala soo aaday calaynaa dushanaga rasul rasulka sal slm biwajhi wejigiisa ayuu nala soo aaday oo dhankana uu soo jeestay xiina goortii qaama uu istaagay ila salaad salaada qabla an yukabira allahu akbar intuusan dhihin dhankanaga ayuu soo jeestay oo qibladii intuu ka soo jeestay ayuu xagganaga soo aaday nabigeena sal l slm wejiga ayuuna soo aadiyey salaadii ayaana loo taaganya allah akbarna muusan dhihin oo fa qaala nabigeena wuxuu yidhi sal slm aqiimuu war ooga oo toosiya sufuufakum sufuuftiina toosiya wa taraasuu isku dunma oo isku dhowaada weeyaan fainii aniga araakum waxaa idinka arkayaa min waraa'i dahri dhabarkayga gadaashiisa ayaan idinka arkaya nabig sal allahu alay wasalam xadiidkan marka aljamaca ilfaa'it min asalaat muxuu xagee lagaga qaadani xagee laga qaadani wax daliil miyaa idiin muuqta ya amba ima muuqato amba ima muuqato laakiin waxaa soo socda xadiid kale oo tarjamada si fiican u waafaqa insha allahu tabaraka wa tacala xadiidka waxaa laga yaabaa salaadda ayada inay sunno ahayn waa suuragal xadiid sideed sideed boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي aleyh raxmat ullah akhbarna hanaad ibnu sari abu sari weyan hiqa qaala xadaثana abu zubaydin magaciisa waxaa ismuhu cabharu cabhar ibn اlqaasim cabhar ibn اlqaasim ayaa la yihahdaa magacaas cabhar ibn اlqaasim ama cabhar magac la yidhahdo oo asxaabu اkutub sita laba afarta sunan iyo labada saxeexayn oona ninkaan ahayn lama arka weyaan cabtar kalaha raadinina weligiin waa ninkan bas cabtar haddii aad maqashaan waa cabtar ibn اlqaasim oo kutub sita ku jira lama arka waa ninkan keligii ninka isaga ah tan koobaad waa iqa laakiin cilada yarule waxay tahay cafwan wax cilad oli lama arka waa iqa weyaan ninkan waa muxuu aha waa iqa cabthar ibn اlqaasim asxaab alkutub sita qof cabtar la yihahdo keligiisa kaga jira waana iqa weeyaan can xusayn xusayn ibn cabdiraxmaan الsulmi xusayn ibn cabdiraxmaan الsulmi waa iqatun cilad uu leey waa tagayara fii aakhirihi markii uu yaro weynaaday ayuu gadaal iskaga darsamay can cabdillahi bn abi qataada waa iqa can abihi abi qataada waa saxaabiga jaliilka ahaa alxaariث ibn ribciy radia allahu taala arda alansaari qala wuxu uhi abu qataada kunaa waxaanayna maca rasul rasulka ayaan la jirna sal slm id qaala idan waa fujaa'iyadii id qaala waxaa yidhi bacdu alqowm waxay yidhahdeen low carasta haddii aad na habeen dejiso bina annaga yaa rasuul rasuulka allow waan yaradaalnay waliba tacriiska waa habeenka xilligiis dam in la dego haddii aan muxuu ahaa dheelmitaanka intaan ka istaagna aan degno ayaa ficlaan lahayd saas ayay ku yidhaahdeen qaala wuxuu yidhi nabigana sal slm innii aniga khaaf waxaan ka baqayaa an tanaamu inaad ka hurdaan can isalaa salaadda subax inaad ka hurdaan aan ka baqayaa salaada subax inaad ka hurdaan ayaan ka baqaya waa waqti dambe marka qaala bilaalun wuxuu yidhi ayaa soo booday ana aniga axfadu axfadukum aniga aniga ana aniga ayaa axfadukum idin ilaalini ama salaad idin ilaalini fadajacu iska saaxda fadajacu miya fadajacu way saaxdeenna marka wanaamu way iska hurdeen wa asnada bilaalun bilaalna wuxuu ku tiiriyey dahrahu dhabarkiisa ilaa raaxilati gaadiidka u watay ayuu ku tiiray weliba wuxuu u jeediyey dhanka ay qoraxda ka baxaysa ama salaada ay ka dilaacaysa fastayqada waxaa baraarugay rasul rasulka sal slm waqad alac alxal qad uu soo baxay xaajib shamsi qoraxda qaybteeda hore amaba gobol ka mid ah ay soo baxday oo salaad fajar laga tagayo qoraxda banaanka taal ayuu nabigeena soo kacay sal slm fa qala wuxu ya bilaal bilaalow ayna maa qultu waxaa tihi aw iska saaxda anaa idinkicinidi xaggey martay qaala wuxuu yidhi ulqiyat waxaa liigu riday calay korkayga nawmatan hurda mi maa ulqiyat liguma ridin dheh calaya korkayga nawmatun hurda miluhaa ayadoo kale qatu weligey weligey hurdada igu dhacday igumaaydnr radia allahu taala arda waa dad daalanoo caawo ah dhan soo guuraayo xilli dambe saaxday ayagoo daal iyo xilli dambe ay saaxdeen isu galay qaala rasul rasulka wuxu yuri sl slm ina allaha alla weyne caza qaalibahay wajalla weynaaye qabada wuu qibdooday arwaaxakum ruuxdiinna xiina shaaa goortu muxua uu doono faraddaha wuu soo celi xiina shaaa goortu doon wuu soo celiyey qum istaag yaa bilaal bilaalow faaadin ogeysi annaasa dadka bisalaad salaad ay aadaan ku dhufo weeyaan faqaama bilaalun bilaal ayaa istaagay faadana wuu addimay fatawadauu yisqaateen yacni xiina irtafacat ishamsu xilliga qoraxda ay soo kor u kacday weeyaan uma qaama nabigan u istagay sal slm fasala bihim wuu dujiyey salaadda marka iyadoo faa'ita ah ayuu nabigeenna jamaaca ku ogey sala allahu alay waslem tarjamadan waxa wey aljamaacatu lfaa'it min asala sidaa weyaan xadiidkan marka waxyaabaha fawaaiddaho maantaan ka qaadan karna waxaa ka mid ah qofka raba salaada fajar ama qiyaamuleyl inuu istaago inuu xilli hore saaxdo nabigeena sal slem wuxuu ahaa kaana yakrahu annawma qablaha walxadiida bacdaha xadiidka aad u dhegeysto nabigeena sal slem salaada cishe ka hore in la hurda nabigan uu didi jira sal slm waxaa laga inay qofka hurda inta ay la tagto kadibna salaadda cisha ay ka tagto oo kadibna khatar iyo khasaaro uu galo waa halis sidoo kale nabigan wuxuu didi jiray walxadiida bacdaha in la sheekeeyo oo int bacda salaat alcishaa inta laiska fariisto kadibna lagu halafidsado nabigan uu didi jiray sal slm marka sheekadaas ama ha noqoto mid aad qof kula jooga la sheekaysani ama mid kaa maqan amaba jihaaskaada iyo muxuu aaladaada isticmaalayso telefoonada hadda aan wada haysano ha noqoto si ay noqoto ma noqoto haddii arin daruuri ah oo lagama maarmaan ah ayna ay jirin in qofka uu bacda salaad alcishaa saaxdo waxay ka caawinaysaa in qiyaamoleyna usoo kaca waxaa kaloo ka caawinaysa salaad subaxna isaga oo inuu tukada waxay ka caawinaysa sidoo kale salaad subax markuu tukada kadibna danihiisa adduun iyo aakharaba tacliin ha noqoto amaba ha noqoto shaqo amaba ha noqoto howlo kale inuu si firfircooni ah oo sahlan u qabsaday ay ka caawinaysaa sida awgeed marka habeenkii in degdeg loo saaxdo waa wax aad u wanaagsan akhyaar waxaa naqaanaa oo hadda culimada eh, aad taqaanaan inka ka mid ah salaada cisho kadib haddii uu muxuu aha mayd yeelle waa arkaysid inaad un albaab ku garacdood muxuu saa ugu tagto waa gooni telefonkiis uu daminaya marka salaada cisho assalaamu calaykum la yihahdo wabillahi towfiiq intuu xaafadiisa gaara un allaha <laughs> wixii ka dambeeya khalaas rajo lagama qabo nin waxaa naqaanaa xataa culimadaas weyn aan henan muxuu aha salaada casar marka la tukada ko iyo tobanka five marka la gaaro wixii ka dambeeya waa nin ganacsadaho weyn weliba telefonkiisu dansan yahy wixii salaad kow iyo tobankaas loo gaaro ilaa waxaa weeyaan laga gaaro subaxdii laba saac saddex saac laga gaarana telefonkiisu xiran yahay inta aydan cibaado ugeliyin wax kale ma qabto qur-aankaasuu dabad eh, muxuu aha ka geli waa akhrinayaa eh, dikriyuu ku jirayaa wardiyuu ku jirayaa allabaryuu ku jirayaa qiyaam haakada waa cibaado waa nin ganacsada marka waxaan kala jeedaa tawfiiqda ilahay baa bixi subxaana wa tacaala ilahay baa tawfiiq bixiy subxana wa tacala dadku kala duwan yihin nasal allah an yuwafiqna lima yuxib yarda baab atashdiidu fii tarki اjamaca baabu tashdiidi adkayn lasku adkeeyo baabkan u baabeeyey fii tarki jamaca jamacada in laga tago adkayn laisku adkeeyo oo qofka hadduu ka tago in meel adag la saaro ayuu baabkan u baab yahay waana khatar qofka xataa inuu islaamnimadii laftirkeedii markii dambe sida shaydaanku u wada u wada wada waxaa laga yaabaa uu god ku rito ayaa suuragal ah xadiidka siddeed boqol iyo toddoba iyo afartanaad waa xadiid xasana qaala xasanka io saxiixna waa kala naqanaa oo shanta shardi oo xadiidka صaxiixa loo yaqaanay waxaa ka mid ahaa kow alcadlu cadaalad tan labaadna alitiصaalu sanad tan saddexaadna tamaam اdabطi qofka xifdigiisa inuu taam yahay oo qof ismoodsiin iyo baabka aan lahayn tan afraadna shaad inuusan meesha ku jirin cadam الshuduud shaad oo qofka inteena halkan wada joogna haddii aan dhahna salaada maqrib imaam fulan ayaana dujiyey hal nin u yidha maya imaamka maa mid kaleana dujiyey ninkaas marka inteena khilaafay waxaa la yidhahdaa shaad xitaa haddii qof lagu kalsoon u yahay oo qof been aan laga filnayn oo cadaalad u yahay laakiin shuduud ayuu ku dhacay ismootiin ayaa ku dhacay uu ku dhacay marka gooniyuu noqday kan ah, shanaada oo dambaysana waxaa weeyaan cadamu alcilla cillo waxaa weeyaan qaadixo ah oo duraysa amaba ku dhacda sanadka amaba matniga ku dhacdee afarta shantaas qodob ayaa shardi ah xadiidka marka saxiixa ah waxaa loo shardiyaa tan koobaad inuu raawiga cadli yahay ama ruwaadda dhammaantood tan labaadna ay daabitiin yihiin oo xifdigooda uusan sarataynaynin tan saddexaadna waxaa weeyaan waa inuu sanadka xadiidka mutasil yahay laga bilaabo raawiga imaam nasaa-i oo kale ilaa nabigeena sal l slm uu yahay mutasil oo wax inqiaac ama irsaal amaba waxaa weye mucdalnimo noocay noqotaba ayna ku jirin tan afraadna waa in shuduud uusan jirin arinka qofka ula gooli noqona ninka iada qofka iqada ah ood kala gooli noqona iqaadi kale tan u dambaysana cilla waa inay ku jirin meesha qarsoon oo qaadixa oo duraysa oo mxuu ama sanadka ha ku dhacdo gudaheeda gudihiisa ha ku dhacdo ama matniga xadiidka oo hadalka nabigeena ala sl slaam laga soo guuriyey habka loo soo guuriyey ha noqote xadiidka marka xasanka ah shuruudi kale kulliguu qabaa mxuu aha shantiba laakiin shardiga labaad oo dabdiga ah xifdiga ayaa waxaa wey taamu dabdi marka kan laleeyay saxiixa waa khafiifu dabdi xifdigiisa yara ashma ah wax yara ku yar jiro ya ismootiino yar iyo yani khafiif wa khafiifu dabdi allaha kana taamu dabdi waa kana khafiifu dabdi intaas waa farqiga udhexeey marka xadiidka xasanka noqona waa ka asaga weyaan waa yahay xadiidkan sideed boqol iyo toddoba-iyo afartanaad waa xadiis xasan ah qaala imaam nasaw aleyh raxmat akhbarna swayd ibn nasr almarwazi wa iqaة habt qala anbana cabdulahi bn mubaarak waa imaamkii can zayd ibn qudama wa iqaة habt saxib الsunة qala xadaثana saa'ib ibn xubaysh اlkilaaci maqbuul weeyaan can macdan ibn abi طalxata اlyacmuri wa iqa qaala wuxuu yidhi qaala lii abudarda abudarda saxaabiga jaliilka wuxuu yidhi ayna maskanuka xaggee deganta qultu waxaan idhi fii qaryati fii qaryatin duwayna ximsin fii qaryatin tuulo ayaan deganahay oo duwayna ximsin meesha ximsa la yidhaahdo oo suuriya maanta ku taallo u dhow duwayna waa taskiiru duun duun oo la taskiiri wa yani eh, u dhow oon ka fogeyn weyaan magaalada ximsa la yidhahdo faqaala abudarda wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasul ma ka maqlay sal slam qul isagoo maa min alaaatin saddex ma jiraan oo fii qaryatin tuula ku sugan walaa badwin baadiye ku sugan laa tuqaamu fiihim asala salaada jamaacada aanan laga dhex ogeynin oo nin walba meeshuu iskaga tukani kaa halkaasu ku tukani kana halkaa kana halkaa ma jiraan ilaa haddii ay jiraan qad istaxwada waxaa ka qaalib noqday oo ka eh, mxuah eh, ka roonaaday ama ka adkaaday calayhim ashayaan shaydan baa ka adkaaday istawad yani wuu la wareega weyaan shaydaan baa ka adkaaday ee fa calaykum waxaad laazimtaa biljamaca jamaca fa inamaa in kalaman yaakul wuxuu cunaa adibu yeyda yeyga waxay cuntaa alqaasiya neefka ariga oo ariga ka dhex baxsan ama neefka muxuu ahaa goonid gooni socodka yeyda ay daftaa weyaan ama waraabaha waxaa tidhahdaa qaala saa'ib wuxuu yidhi yacni wuxuu ula jeedaa asalaa markuu leeyahay aljamaca biljamaca yuu ula jeedaa yacni biljamaca wuxuu ula jeedaa asalaata fi ljamaca markuu yidhi laa tuqaamu fiihim asalaa ahay yacni biljamaca wuxuu ula jeeda facalaykum biljamaca yacni biljamaca wuxuu ula jeedaada aljamaca fi asalaa salaada oo jamaca lagu tukada yuu ula jeedaa weyaan nabigana sala allahu calayhi waalihi wasalam baabu tashdiid fi اtakhaluf can jamaca isku adkayn laisku adkay dibdhac laga dibmaro oo qofka gadaal uu jamaacada ka soo gaaro amaba jamaacadiiba uu u gembiyo adkayn laisku adkayo baabkan ba xadis sideed boqol iyo axaadiista horun bay isku dhow yihiin labada xadiid lidaalika riwaayaadka qaar amaba cafwan nusakhda qaar waxaa ku taalo maxaa wax ka duwan kutubaha la haysta waa kanaan filaya dhammaan qaarkood waxaa ku taalo baabun keligeed meeshan dambe oo hadda atashdiid fi takaluf cala aljamaca baabun basaa ku taal haalibanna tatabuc iyo dabagal markii la sameeyey aimada khaasatan alimaam anasai caleyh raxmat ullah markii intuu baab soo arooriyo kadibna uu baabun kaligeedu mujarad oo wax la socda ayna jirin u keeno inta badan baabkii hore ayuu baabkan xoojinayaa baabki hore ayuu ku lifaaqan yahi sidaas weyaan xadiis sideed boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala imaamu الnasaي aleyh raxmat ullah akhbarna qutayb bn saciid can malik bn anas imam da hijra can abi zinaad cabdullahi bn dakwan can ilacraj cabdiraxmaan bn hurmus can abi hurayrata afartan nin oo abu hurayre ka horeysa radi allahu ta arda waa aimo intaba waa taqaanaan waa raggii la yaqaanay weeyaan fii cilmi اxadiid muxadisiintii iyo xufaadii weeyaan can abi hurayrata waa ka wari radi allahu ta arda intana asxaab اkutub sita way soo saareen oo muxuu ahay qutayba iyo malik abzinaad acraj intaba waa rijaal kutub sita bukhaari muslim abu dawud tirmidi nisaai ibn maaja intaba way usoo saareen marka waa rag aan biyi kama dhibcaan wixii ay sheegaan weyaan can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda ana rasul rasulka sal sl qa rsulkan wuxuu yidhi waladii alii baan ku dhaartay nafsii naftayd biyadii gacantiis ay ku sugan tahay laqad hamamtu waxaan hamiyey ama aan damcay an amura inaan fara bixaabin qorya bixaabin ay bian yuxtaaba xaabun qorya bixaabin qorya fa yuxtaba lasoo guro weeyaan jaabo iyo qoryo iyo in lasoo guro uma kadibna aamura anfara bisalaad salaada fa yuadan laha loo adimo uma kadibna aamura anfar rajula nin oo fa yauma annaas dadkuu imaam u noqdo uma kadibna ukhaalifa aan dabamara oona dabamara ilaa rijaalin rag fa uxariqa aan ku guba calayhim korkooda buyuutahum guryahooda aan ku guba ayaan damcay ayuu nabig sal slm waladii alih baan ku artay nafsii naftayda biyadii gacantiisay ku sugan tahay low yaclamu hadduu ogaan laha axaduhum midkood annahu isaga yajidu inuu ka heli masjidka cadman laf samiyan ee buran aw mirmatayni ama laba wasladood uu ka heli xasanatayni ee burburanoo fiicanoo muxuu ahaa hilib fiican lah la shahida acشhaa salaad cusho imaan lahaa saas nabig sal sl haddii weliimo yar looga yar ama muraad yar u ka ogaala masjid inuu ka jira u imaan lahaa nabig munaafiqiinta waa mogta yacni ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda cadamada salaada muusan gelinin qofka haddii aad marba aragto in salaadii culays ay ku tahay waxaad ogaataa qalbigiisa kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun nabigeena sal اla slm waad ogsoontihiin arixnaa biha yaa bilaal arixnaa biha yaa bilaal wajucilat isalaatu quratu cayni soomaheen yani ilqabowsi qofku markuu intuu salaada galo weliba ilaahay qalbigiisa xaggiis u aadiyo kadibna imaamka salaada muu dheereey ayuu tamaninaya hadduu xanuun haynin ama xaalado kale oo dee ixtiqaan iyo kaadi waxay ku dhegnaan iyo cudur uusan jirin wuxuu damcayaa oo ama uu jeclaanayaa in salaaddii lasii dheereeyo oo imaamku muxuu rukuucdii dheereeya oo markuu ducada sujuudi gala ood ilaahay la munaajona subxana wa tacala uu sii dheereeya wahaakada laakiin munaafiqiinta ilahi wuxuu ku tilmaamay subxana wa tacaala tilka salaatu lmunaafiq markuu salaadda munaafiqiinta ka hadlaya yarqub wuu iska sugi dadkii waa laadima xaya cala asalaat xay alfalaax qad qaamat isala qad qaamat salaat meessuuqu iska haystaa waratadiis kaga wataa danihiis kale iska wataa iska shaqaysani xataa idaa kaanat bayna qarnay shayaan markay qoraxda ay waxaa weeyaan ay labada geesoo shaydaanka ay joogto oy sii dhici rabto naqaraha arbacan afar jeer ayuu qud qud qud qud ka siini laa yadkuru اllaha fiiha ilaa qaliila ilaahayna uusan ku xusaynin ilaa wax yar mooyeen tilka salaat munaafiq nabig sal sl slm lidaalika suuqleyd ha is ilaaliyeena waxaad la yaabaysaa qof suuq jooga oo nagu dhegan halkan jooga ama halkan jooga ama halkan jooga amaba meel fogba aan joogin ama ataa inta maaha suuqyada dhammaan waxaa ku wada yeela mawla ayaa laga wada sameeyey salaadii qad qaamat isalaa qad qaamat salaa sha iska wataa mar dambe oo islaamka ay soo kala tageen oo qadado xilligu qadada u doonan lahaa xilligu qadada asaga doonan lahaa maqaayid aadi lahaa xilligaasoo inta soo baxo aayar marka qod qod qod qod intuu ka ayuu kadibna muxuu ahaa qadadii aadi haddii ay qada ay jirin waxaan inuu iska joogi lahaa ilaa un tangaal ka dhawaatay marka arrimahaas waa runta alis waana lidaalika waad ogsoontihiin eh, nabigeena sal allah alay slam in uu yidhi ilaahay meelaha dhulalka uu leeyahay amaba ilaahay subxana wa tacala arladiisa meesha ugu necbi waa aswaaquha meelaha suuqyada waa waa meesha shaydaanka ka taagta calanka midda kale ajarka laga helina waxaad malayn kartaan maaha lidalika nabigena sal sl xadis xasan wuxuu leeyahay qofkii suuq gala oo kadibna yidhaahdo laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu yuxyi wayumiitu yuxyi wayumiitu kamila wahuwa calaa kuli shayin qadiir biyadi اlkhayr ma ku jirta wahuwa calaa kuli shayin qadiir yidhaahdo waxaa loo qorayaa milyan hal milyan oo xasana ah hal milyan oo dembina waa laga dhaafi bal fiiriya marka markaad gelaysaaaad ku gashi qalbigaadana waxaa ku taagan salaadii shaydaankii iyo hawshii uu ka shaqaysanayn waa iska ilaalisay markii salaaddii la gaarayna waad ka soo baxsatay dadka qofka ugu fadliga badanaad noqonaysaa markaad ku noqonayn haddana <laughs> waad ku dhafani soo maa laakiin waxaa laga yaabaa qof soddon sano ganacsana oo weligiis ducada aan aqrinoo jiro soddon sano inuu ganacsada laga yaba hal maan uusan dhigin ducada iyada khasaarada ka weyn baa larka marka calcumuum baabka isaga ah waa baab u baahan runti ya sheekh marka <laughs> marka baabka baab cajiib weeyaan waa eh, marka salaada jamacada in aad loo ilaaliyo oo waxaa weeyaan ya ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikr اllah waman yafcal dalika faulaaئika hum alkhaasiruun ayuu rabbi le subxana watacala ilahay khusraan addunya mid akhra alla naga badbaadiyo waayahay xadiidka ama baabka kontonaad ee imaamada hoos imaanay almuxaafada cala asalawaati xayu yunaadaa bihin muxaafada ilaalin la ilaaliyo cala asalawaat salaadaha xayu meesha yunaadaa bihinna lagaga dhawaaqa ama looga dhawaaqa in lagu ilaaliyo oo masaajida loo imaado ayuu baabkan u baabay xadiis sideed boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qala imam ali amat la abarna swayd ibn nصr qala bana cbdlahi bn mubaarak almascuudi cabdiraxmaan ibn cabdilaahi ibn cutba ibn mascuud weeyaan waa saduuq laakinahu ikhtalata bacda dukhuuli badaad badaad markuu soo galay marka badaad waa meeshii aad ogeydeen an ali ibn اlaqmar alkufi waa iqa can abilaxwas cawf ibn malik ibn nadla aljushami weyaan iqa can cabdilahi bn mascuudi radi alahu ta arda saxaabi jaliilka anahu cabdillah bn mascuud kaana wuxuu abdillahi bn mascuud yaqul mid yihahdo man sarahu qofkii ay farax gelinaysa an yalqa allaha alweyn inuu la kulma caza wajal hadan berri waa maalinta qiyaama yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah waltandur nafsun maa qadamat ligad ilahay wuxuu ku talaa berri ficlan waa had intii aad taqaanay oo dad ahayd intii asxaab la ahaa intii raxim la ahaa intii aqriba la ahaa oo intii muxuu adiga kaa qiimo badnayd dhan walba aaw intay joogaan kaa yarayd kula qaylka ahayd kaa weynayd raggii dumarba ahaa nooc walba aha aawe kor loo wada eegaay waxaan muxuu ahaa la yaabay adduun qiim adduunya qiima daradiisa boqorada batroolka haysto yacni wax ka maqan ma laha adduun marka la yihahdo ficlan cid la xisaabtamay xataa maka dowladahan dimuqraadiga ah iyo hadda kuwan tram eh, tram iyo tiimkooda waa lala xisaabtamaa leeyahay oo muxuu ah, mishaarkooda iyo waxyaaba ungunooyin iyo howlo ma ooyane aad eh, wixii ay eh, kuma tagrafali karaan laakiin boqortooyooyinka wax alle waxay rabaan cid habay yaraatay ay wax weydiinaan hadday wax alle wixii batroolka ka soo baxay wada qaataan haddii ay muxuu ahaa dab wada ku wada shidaan cid weydiini ma laha waadna ogsoontihin arrinta ayada cid la xisaabtami ma laha midda la xisaabtantana dee yaa weylaha hay-aday u taalla hawshaas marka waxaan kala jeedaa dadka ayaga ahaa kulli way wada tageen annagoo u jeedna hebelaa tagay kii kalaa tagay kii kalaa tagay kii kalaa tagay haddii adduunye ay macno leedahay ama dhaqaalada wax matara ama boqortooy wax tari ayagay celin lahayd waa hadda hortana ay ku wada tageen kuwa joogana way tagayan annagana waan tagaynaa marka adduunyada waxaa weeye markuu rabbi le subxana wa tacala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah waltandur nafsu maa maa qadamat liad shaliyan wada joog boqortooyada boqoray ahaayeen waa alla yaqaanaa boqor fulaan fulaan fulaan fulaan fulaan madaxweyne fulaan aawe marka adigaas aan u diyar garowna nabigan wuxu yhi sl slm man sara qofkay farax gelinaysa an yalqa allaha alla weyn ula kulma caza wajal hadan beri musliman isagoo muslim ah qofkii doona falyuxaafid ha ilaaliya calaa haulaaءi الsalawaat aladahr alkhamsa ee shanta ah xayu meesha yunaadaa bihina lagu naadina oo masaajidda ku ilaaliyo meel kale yuusan ku ilaalinin fain allaha caza wajal sharca wuxuu u jideeyey linabiyihi nabigiisa sunan alhuda hadalkaas oo man sarahu lah ninka dhah ninka cbdillah mascuud laakiin xukmu rafci yuu leeyahy maxaa yeeley wuxuu keeni doonaa naar iyo janno iyo allala kulan iyo howlahaas waxyaabahaasna culimada waxay yidhahdaan maa lahu xukmu rafc qofka hadalka uu sheegaa waa hadal uusan ra'yigiisa ku dhihi karin wuxuu leey xukunka rafci in nabiga loo loo kor yeelay xukunkiisa wax laha ayaa jira qofka hadduu saxaabiga haduu yihahda kunna saas ayaan ahaan jirnay fii zaman rasul sl slm waa lahu xukmu rafc hadduu yidhaahdo janno ayaa lagu gela ama naar ayaa lagu geli ama intaasoo xasana lagu heli ama intaasoo dembi qofku hadduu yidhaahdo nabiga aya yih sal slm xukmu rafci ayuu ley nabiga inuu yidhi ayuu leeyahy leanna waxyaabahaas oo kale laa yuqaalu bira'yi ra'yi laguma dha marka xadidkaana axaadiistaas ayuu ka mid yahay cbdillah mascuud wuxuu leey kaana wuxuu ahaa yaquul mid yihahda man sara qofka farx gelinaysa an yalqa allaha laweyn la kulma caza wajal qadan beri musliman isagoo muslima falyuxaafid ha ilaaliya calaa haaulaai salawaat salaadahan alhamsa e shanta xaytu meesha yunaadaa bihina lagu naadina faina allaha alweyn caza wajal sharca wuxuu u jeeday linabiyi nabiga sunan hudaa eh, hanuunka jidadkiisa ayuu nabiga ku hanuunay sal slm wainahuna salaadahaas oo jamaaca lagu tukada masaajidana min sunan hudaa hanuunka jididka loo mara ayay ka mid tahay weeyaan wainii anigana la axsab waxaan u malaynaa minkum wainii aniga laa axsabu uma malaynaya minkum adinka axadan qof ilaa hadduu jira wainii aniga laa axsabu uma malaynayo minkum adinka axadan qof ilaa hadduu jira lahu waxaa u sugnaaday masjidun masjid yusalii fiihi uu ku tukaday fii beyti gurigiisa yani meel uu ku sunaysto ood qiyaamuleylka iyo salaadihii sunnada iyo aad ku tukaday nin walba mawlacu kule guriga ama qolkaada dhexdiisa ha noqoto ama meel gooniba ha noqoto nin wal meel yaroo mawlaca ama meesha qolka fadhiga ah ha noqoto meel unbaa lagu tukadaa oo dadka ay iskugu yimaadaan saas inaad leedihiin ayaan ogsoonahu iley aan u malaynaya ee falow sallaytum haddii aad ku tukataan fii buyuutikum guryihiinna ow taraktum iskaga tagtaan masaajidakum masaajidiina la taraktum waxaa iskaga tegi lahaydeen sunata nabiyikum nabigiina sal slm sunadiisa iskaga tegi lahaydeen walow taraktum haddii ad iskaga tegi lahaydeen sunata nabiyikum nabiyaalkiina nabigiina sunadiisa haddii aad ka tegi lahaydeen la dalaltum waad baadiyoobi lahaydeen saas u nabig sal slm wamaa min cabdin adoon ma jiro muslimin muslima yatawado weyse qaata oo fa yuxsinu wanaajiya alwudu weysada wanaajiyo uma kadibna yamshii ilaa salaatin salaad u socda ilaa hadduu jiro kataba allahu alla caza wajal wuxuu qoraa lahu isaga bikulli khuwatin tallaabo la arko oo yakhtuha u qaada xasanatan wanaag ayuu rabbi subxaana wa tacaala ku siiyaa weeyaan marka in xasan lagu hela marka ma sheegi kara waa maya nabi maxamed u shegay sal slam naam lahu xukmu rafci aw yarfacu lahu biha daraja ama alla darajo ayuu kor ugu qaadaa oo yukafiru canhu biha xasana khai'a ama ilaahay dembi ayuu muxuu aha meesha ugu saaraa weyaan walaqad ra'aytuna waan is aragnay ama waxaan arkay nuqaaribu annagoo isu dhaweeyeyna bayn lkhutaa tallaabada yacni tallaabadii dheerayd inta annagoo gagaabinayna oo si aan muxuu ahay nooga bada tillaabada meeshii boqol tillaabo loo qaadi lahaa inaan muxuu aha boqol iyo konton ka dhigano oo kale saas weeyaan ayaan arkay uu leeyay walaqad ra'aytuna waxaan is aragnay wamaa yatakhallafu iyadoosan ka dimarin canha salaada jamacada ilaa munaafiqun munaafiq mooyane munaafiqaasoo macluumun macluumun la ogsoon yahay oon shaki lahayn nifaaquhu munaafiqnimadiisa qofka salaada kadib dhaca waa munaafiq la yaqaano dadka dhan ay yaqaanaan saasaan muxuu ahaa aan is aragnay ayuu leey ama aan soo marnay waaya walaqad ra'aytu waxaan arkay arajula nin ayaan arkay yuhaada la garbogalayni bayna rajulayn laba muxuu ahaa nin u dhaxeeya oo saa garbaha sida nabigeena alai sl o slam markuu dhimanaya agtiisii lagu keeni jiray masjidka xataa yuqaama ilaa laga joojiyo fi safi safka ayaan arkay ayuu leeyahay radia allahu ta arda marka salaadaas jamaacada in lagu dadaalo dadaalo ayaa daliilkan laga qaadanaya xadiidkaas xadيث sideed boqol iyo kontonaad waa xadيث صaحيixa qaala الimaam النasائي عalيه رaحmat الlah akhbarana isxaaq بn ibrahim alxandli waa imaamkii atqan ibn rahwey weyaan qala wuxu xadثna marwan ibn mucaawiya alfizari wa ثiqaة xaafiظ kana yudlis tdliis الshuyuuخ waa ti aan soo maraynay qala wuxu xadثna cubaydالlah ibn cabdilahi ibn asam alcaamiri eh, waa maqbuul can camihi adeerkii yaziid ibn asam ninka isaga ah qaar ba waxay ku sheegeen inuu saxaabi yahay laakiin alxaafid ibn xajar wuxuu leeyahay laa yaصix inuu saxaabi yahy ma ansaxaysa laakiin waa taabici iqa ah can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radi allahu ta arda qal wuxu abi hurayra jaa waxaa yimid acma nin dhool ayaa u yimid ilaa rasul yimid sal slam faqala wuxuu yihi lahu isaga nabig wuxuu ku yidhi faqaala wuxuu yidhi inahu isaga isaga ay sula jooda yani aniga ayuu muxua ula jeedaa laysa lii ama inahu shaniya dheh laysa lii ima sugnaanin qaa'idun hogaamiye yaquudunii ihor wada oo i hogaamiyo ila salaa salaada igeey malihi cid iwadayso oo inta gacanta iqabato ama ushi i qabato oo masjidkayni ma haysto o fasa'alahu wuxuu weydiiy nabigeena sal slm ama wuxuu weydiistay nabigena sal slm fasa'alahu wuxuu weydiis hu nabigu wuxuu weydiistay an yurakhisa lahu inuu rukhsayo uu ogolaado an yusalii fii beyti inuu guri iskaga tukado maadaama qof cidwadii ayna jirin faadina lahu uu idmi sal slm falamaa goortay walla uu jeestay dacaahu nabigu u yeer sal sl markuu nink iska laabtay ayuu nabigan u yeer sal slam faqaala wuxuu ku yidhi atasmacu nidaa aadaanka miyaad maqlaysaa bisala salaada loo dhawaaqa xaya cala asalaa xaya cala alfalax ma maqlaysaa qaala wuxuu nacmaa qaala faajib ajiib uu yidhi waa indhool magaalada madiine waa godod iyo mugdi iyo waxaa weeyaan eh, cayayaan iyo meelo kale noocyo ah dhagxan eh, cid wadaysana lama arko nabigu wuxuu yidhi hadii marba aad maqlaysa adaanka masjidka imaam ayuu nabig yidhi sala allahu alay waslm haddii indhoo loo diiday annaga bal ka warrama allahu akbar xadiis sideed boqol iyo ko iyo kontonaad hadda waxaan ka yaabayaa maadaama aan la qabsannay koronihii oo guryihii lala qabsaday <laughs> waxaan ka yaabayaa ay runtii xaqiiqatan dad badan ay jamaacada ka go-ana khatar lagu jira hadda waa in marka koronaha u dhammaado yani abaabul badan oo salaada jamaacada ah in la gala waa xaqiiqatan dad badanaa la qabsaday dad badanaa la qabsaday midi kale marsiisana ma yaro oo mararka qaar dee masaajidaha qaar salli ay kuu diidaan mogta waxay ku leeyihin salli haddii aadan wadanin soo ma geli kartid sida keen oo kale ama qeybtan hore oo kale qaybtan waa iska masmaco mayna qaybtan hore oo kale waa laisu diiday sooma marka waxaa laga yaba inu yidha kolley waa lagu diiday salli mahaystida iskaga tuka meeshaada waaad muxuu ahaa waxaad samayn yani marsiiso badan baa jiri karta alcumuum hawsha iyadoo hawl u baahan in aada looga taxadiro waa yahay xadiidka siddeed boqol iyo iyo kow iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasai alيh raxmat lla abarna haarun ibnu zayd ibnu abi zarqa waa saduuq qaala xadaثana abi aabihi waxaa weeyaan zayd ibnu abi zarqa waa iqa qala wuxu xadaثana sufyaan aلthawri alimaam sufyaan aلthawri awsaaftiisa dhegeysto caawa dee waa taqaanaan lakin waan ku celinaya iqaة xaafiظu faqiihu caabidu imaamu xujatu intaas waxaa iskugu dara alxaafid ibn xajar fi taqriib intaa isu raaciyey yani inta lagu sheegay waa iqa waa xaafid waa faqiih lidalika madhab ayuu lahaa madaahibta taqaanaan afar muxuu afarta ku kooban ragga asxaab madaahib uu ka mid ahaa laakiin xer muusan helin <laughs> cilmigiisa faafisa waa xaabidun nin cibaado badan imaam imaam ummadda ahaa xuja mujadan kadibna gadaal wuxuu ka raacay rubama dallas mararka qaar tadliis yar inuu ku dhacana waa suuragal rubama waa waxaa dhici kara waa marka intaasoo awsaaf ayaa lagu shega waa imaam ayna macaad yihiin xa xadiidkii alimaam xada marka qofka dhaha ma taqaanaan alimaam anasaa'i ayaa marka muxua xadiidkii taxwiil ku samaynaa oo mar labaad nin kale kusoo warinaya wuxuu ka bilaaba marka hore haaruun ibnu zayd ibnu abi zarqa sooma ahayn oo kadibna aabbihii ka wariyey oo sufyaan gaaray kadibna nin kale sheikh kale ayuu haddana oan haruun ahayn ayuu ka waran rabaa baranii qaal wuuu yidhi wabarnii waay warramay mnsa adhihi cabdullahi bn maxamed bn isxaaq waa iqa kii hore saduuq ayuu haruun kan waa iqa qaala xadaana qaasim ibnu zayd waa iqatun caabid qaala xadaana sufyaan sufyan iskugu yimaadeen somarkiis athawri waa can cabdiraxmaan ibnu cabis alkuufi waa iqa can cabdiraxmaan ibn abi leyla iqa waa ninka boqol iyo labaatan saxaabada nabigeen sal slm inta magaalada madiine kusoo gaaray kadibna uu leeyahay boqol iyo labaatankaas nin walba ninka kale ayuu fatwada markii kan la weydiy wuxuu le hebeloo tag hebeloo tag hebeloo tag hakada saas isku wareejinaan ayaan soo garo nink dhihi jir weliba reer ansaariday ahayn ayuu leeyahay eh, raximahullah raxmatan waasica waa taabiciinta ayuu ka mid yahay eh, sayid cumar radia allahu ta ardaha rag baa waxay dheen wuu soo gaaray lakiin sida saxda ah waxa inuu soo gaarin ay u badantay laakiin saxaabo kaloo aad u badan uu soo gaaray can ibn ummi maktuum ibn ummi maktuum magaciisana waa la isku khilaafay qaar waa camar ayaa la yihahdaa qaar ziyaad ayaa la yihahdaa cabdulaahi ayaa la yihahdaa laakiin inta badan waxaa mashhuur uu ku yahay ibnu ummi maktuum cabdulahi ibnu ummi maktuumna waa la yihahda waa taqaanaan marka ninka isaga waa muadinka nabigeen sal sl noolka aha anahu isaga qaal wuxuu ya rasul rsulka allow ina almadiinata magaalada madiina kaiirat alhawaam cayayaankeeda iyo hangarlayaalkeeda iyo waxeeda aada u badan iwasibac iyo dugaaga yeyda iyo durwaaga iyo libaaxa iyo waxyaabahaas waa ku badan yihiin qaal wuxuu yidhi de marka haddii ay saas xaaladda tahay maxaa marka meesha ku jira nabi alla i ogola waan gurigiiskaga tukada saasaa meesha ku jirta qaal wuxu tasmacu miyaad maqlaysaa xaya cala asalaa salaadda ukaaliya xaya cala alfalax liibaanta ukaaliya ma maqlaysaa qaal wuxu nacmaa qaala faaya faxaya hala idan imow war kale ma jiro xaya hala imow weeyaan walam yurakhis lahu uma ruqsayn nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam waay alcudru fii tarki jamaca jamaacada in layskaga taga cudur ka muxuu ahaa keeni kara ayuu baabkan u baabyahay baab alcudri fii tarki ljamaca jamaacada in laga taga cudurka keeni kara ayuu baabkan u baab yahay cudurdaarka keeni karo xadiid sideed boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasai alيh raxmat lla akhbarana qutayb bn saciid can malik bn anas bn dar hijra can hishaam bn curwa can abihi abihi curwa bn zubayr ana cabdullahi bn arqam alqurashi wuxuu geeriyooday afar iyo lixdanka jir nabigena sal slm ana cabdullahi bn arqam kaana waxaad yowmu asxaabahu asxaabtiisa iyo ragg dadkiisa ayuu mxuu imaam ahaa waa saxaabi jayla faxadarat isalaatu salaada ayaa xaadirtay oo la gaari yowman maalin fadahaba wuxuu aaday lixaajatihi xaaje uu lahaa idan u lahaa ayuu aaday uma rajaca wuu soo noqday oo faqaala wuxuu yidhi samictu rasul rasulka al ayaan maqlay sal sl mql isagoo leh idaa wajada axadukum midkiin hadduu dareemo alqaa ita saxara hadduu dareemo oo calooshii laga qabta kaadina waa la mid falyabda bihi ha ku bilaabo qabla sala salaada ka hore yani qalbigaagi qof lagu taagay muxuu tukani qalbiga ag masqushu jiri waxaana halisa inuu meeshiiba fasaadiyo waaya marka yani waxaan u baxay waxaa weeyaan inaan soo xaajo guto ayaan u baxay uu kala jeedaa radia allahu taala arda xadii sideed boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadii saxiixa qaala alimaamu النasai alيh raxmat lla akhbarana moxamed ibn mansuur aljawaaz wa iqa almaki qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyeyna waa imaamkii can الzuhri maxamed ay soo ay dankaa dare muxuu aha cunadii ay gaajo ay ku hayso nacam waxaa la diidayaa waa sida masqushi iyo muxuu ahaa kaadida iyo wix la midka aha weeyaan laakiin haddii haddii aad addaad hadda ka soo baxday oo soo casriyeysay oo soo shaahaday oo waxaad isku aadan yihin oo bala ay ku hayneen cunaa un meesha la keenay salaad ugu leexa baabkeeda xumeyna waa iska nafta haddii ay ishtahaynaysa waa ama baahi ay jirto cashadaas haalibanna xiliyada maqriboodka ayay ku aadaa xilliga ayaga ay ku aadi jirtay marka salaada maqrib oo waktigeeda uu saa u yaryahay ayaa waxaa weeyaan lidalika waxay sameeyeen qolyahan khaliijka khaasatan xarameynka maka iyo madiine markii afurka ay noqoto oo soonka xilliga soonka waxaa la keenayaa cunadii oo dhanba saaxaadka banaanka xaramka waad aragteen waxaa la keenaya timirtii iyo biyihii waxaa la keenayaa yogadkii waxaa la keenayaa rootigii waxaa la keenayaa bariiskii iyo digaaggii waxaa la keenayaa cunadii o dhan saasaa loo sarfi banaanka kore gudahana waxaa weeyaan rooti iyo yogad iyo zabaadiga waxay dhahaan iyo timir iyo waxbaa la keeni marka waa la iska cuni ugu yaraan marka u yar tahay meeqaa daqiiqaad umaynaysaan labaatan daqiiqo wa shee xuseenab sheekh dadka waa rafaadaysa adige dadkaan shanta daqiiqa aad muxuu nafta uga qaaday xaramka in loo <laughs> ya sheekh a labaatan ay gaadhsiinaya marka qaar cishriin banaanka labaatan labaatan ay gaarsiinayaan way cunayaan qofka marka markuu cuna meel uma baxay khalaas wabilahi towfiiq wuu cunay wuu casheeyey wuu afuray salaad maqhribuu tukani cishuhu sugi taraawiixdu tukani bacda taraawiixa markaa qofkii raba inuu ama casho u niyoodo ama suxuur u niyoodo ayuu wixiis habaysani marka baabkaas marka waa baab noocaas waayahay intaas qalbiga waxaa la ilaalina qofki inuu qalbigiisa laba ab mxu laba qalbi u yeesho ood muxuu ahaa dhankaas ayaa la diidaya <laughs> waayahay annaga laakiin koleyba shan daqiiqo ilaa toddoba daqiiqo weyaan ayaamaha soonka marka in lagu yar daro kitaabka ay u daranta koleyba kitaabka kitaabka u darantahay haddii lagu daro salaada maqrib kitabka kaga go-anta marka waxaa laisu eegaya masaalix badan baa la fiirin cishaheenna iyo moogtahay waa afartan iyo shan daqiiqa inta udhexaysa iyo salaada maqrib ama konton daqiiqa haddii tii marka laga sii jiro labaatan daqiiqo mid kale ummaddan soomaalida kaamaba yeelaysaba baabka isaga cisho salaada dad badan baa ka haajir waxay dhahayaan waa laga baxay salaaddii oo xanafiyad oo kale waxay qabaan waa in inta laga tukada shan rakca waa salaad maqribsideedaba shan rakca haddii la tukado khalaas waaba laga baxayba shaaficiyada rag ku waafaqsanna waa jiraan <laughs> marka waaba lagaa tegay nimankaan casha ay tukana maqribba tukanaya lagu dhihi marka sideenaan ku wadan waa yahay kitaabkan u danayna ummaddan u danayna waa xadiidka sideed boqol iyo afar iyo kontonaad xadيث sideed sideed boqol afar iy kontonaad wa xadيث صحيح qala imam نس عليه رحمة اه أخبرna محمد بن مثنى wa ثiqة ثبت qala xadثna محمد بن جعفر وqندر ثiqة صحيح الكتاab فيhi غفلة يعني wuxuu leeyahy xoogaho yara mahsanaan amaba mar qaar waxyaaba qala hilmaama qala xadثna شhuعبة عن qتاadة بن dacmة سدوس البصري wa ثiqة ثبت المدلس عن أبي المليح بن أسامة الهiلاaلي weya ثiqة اkhtalطa اkhتuلifa في اسmihi magaciisa ayaa laisku khilaafay can abiihi aabihi usama ibni cumayr alhudali waa saxaabi qaala wuxuu yidhi nin kal usama kunaa waxaanin maca rasul rasulka ayaan la sal slm bixunayni xunayn fa asaabanaa matarun matar ayaa muxuu aha nagu dhacay fanaadaa munaadii rasul rasulka alle munaadigiisa dhawaaqe an salluu fii rixaalikum guryihiina ku tukado saasuu yidhi annaga marka alxamdulilah salluu fii rixaalikum aad baan ugu soo dharagnay kolleyba inta fatrada ugu dheerayd inta ilaahay subxaana wa tacaala uu nebi maxamed soo bixi alayh slat slam waxaan umayn fatrada ugu dheerayd oo saluu fii xalikum la yihahd inay ahaytan wax ka dheer ma maqasheen weligiin taarikh sheekh xuseen weligiin arrintaan ma maqasheen intaan muxuu ahaa afar bilood ama shan bilood asalaad fi rixaal adiga ninkaaga khabiirsan dhankaa ma lahani taarikh alislaam afar bilood ama shan bilood oo asalaad fi rixaal la dhihi jiray maku soo marta weliga taarihleyba baabkaas marka runtii annaga waa hadda fiqigeeda aad baan uhaysaan aan u haynaa xaddu idraak iljamaaca jamaacada haleelitaankeeda xadka lagu haleela ayuu baabkan u baabay xadid sideed boqol iyo konton shanaad waa xadid saxiixa qaala alimaamu النasai alيh raxmat lla akhbarana isxaaq ibn ibraahim qaala xadaثana cabdilcaziz ibn moxamed daarawardi wa saduuqun kaana yuxadiثu can kutubi hayrihi fayuqطi kutubo dad kale ay leeyihin intuu muxuu ahaa xadiid ka akhriya ayuu ku gafi jiray can ibnu طaxla moxamed abu صaalix almadani ayaa la yihahda qaطafani mowlaahum waa saduuq can muxsin ibnu cali alfihri waa mastuur majhuul xaal waa yani mastuur waxaa weeyaan qofka jarxina iyo mxuu dhaawac waxna lagu lagu ah, muxuu ahaa la yihahda waa daciifna lama hayo wax tiqa lagu yihahda lama hayo marka mastuur xaalna waa la yihahdaa eh, mastuurna waa la yihahdaa majhuul xaalna waa la yihahdaa magaciis waa la yaqaanaa lakiin xaaladiisa hoose lama yaqaano waa u nin muxuu ahaa asturan can cawf ibn xaari alasdi eh, hay waa maqbuul isna can abi hurayrata radi allah ta arda can rasul lah wu sl sl rsulkan wuxuu yidhi man tawadaa qofku weyse qaata alwuduu'a weysada uma kharaja baxa caamidan ilmasjid masjid isagoo qasdi fa annaas dadkii la kulma qad salluu iyagoo tukaday kataba allahu lahu wuxuu qoraa midla ajri man xadaraha ciddii xaadirtay ajirkeedoo kale ayuu rabbi u qoraa subxana wa tacaala walaa yanqusu daalika arrinkaa kama nusqaami dibdhacaas min ujuurihim walaa yanqus kama nusqaami daalika siismadaa ninkaa la siiyey min ujuurihim ajriyaalkooda shay waxba kama nusqaamiyo yani macnaheeda waxay tahay salaadii usoo baxday xilligii lagu imaan lahayn waad kusoo dargashay laakiin ama saacaddiiaa dib u dhacday ama jaamaad gashay ama waxun baa kugu dhegay amaba hurdaa kula tagtay waxu cilaa ku qabsatay laakiin xilligii aad marka aad soo gaari kartaad imaaday adigoon tacadi iyo kutaragal aad jirin ilaahay subxana wa tacaala fadligiis weyn ajarkaada ayuu ku qoraya laakiin qofka ku tarageliyo dee salaad mar laga bax kadib antaga ajarkaa laysiina lah kaas baabkiisa kuma jirno weyaan ta iyada ah qolyahaas eh, kuma jira xadيث sideed boqol iyo lix iyo kontonaad xadيث صحيح qala imam نس عليه رحمة ل أخبرna سليمان بن داود المهري wa ثقة عن بن وهب عبد الله بن وهب wa ثقة xاaفظ cاabد qال أخبرني cمر بن xاrث الأنصاري wa ثقة فقيه xاaفظ أن الحكيم بن عبداللahi الqرشي صدوq xadث وxuu warramay أن نافع بن جuبير ثقة فاضل وعبداللahi بن أبي سلمة الماجشون weyn wa ثقة xadثa waxay u sheegeen أن معاad بن عبدالرحمن الحجاaزي wa صدوq يuqاal lahu صحبة qaar waxay yidhahdeen saxaabi weyn ayay yidhahdaan xadamaa labadaa wuxuu u sheegay can xumraan mowla cumaan ibnu cafaan cumaan waxaa la yidhaha xumraan ibnu abaan alfarisi waa iqa waxaa horeyey sayd cuثmaan radi allahu ta arda can cuثmaan ibni cafaan wuxuu ka wariyey radi allahu ta arda qala wuxu sayd cuثmaan samictu waxaa maqan rasuula baan ka maqlay sal slm yqul isagoo leh man tawada qofku weyse qaata lisalaad salaada weyse qaata oo fa asbaqa alwudu'a weysada wanaajiya uma uma mashaa u socda ila salaa salaada almaktuubati la farad yeelay oo fa sallaha la tukada maca naas dadka la tukada aw maca aljamacati jamacada la tukada aw fi lmasjidi masjid ku tukada gafara allahu lahu dunuubahu ilahay dunuubtiisu dhaafaa subxaana wa tacaala waa fadliga ilaahay weyn oon la koobi karin baabu icaadati اsalaa salaada soo celin la soo celiya maca aljamaacati jamaaca bacda salaati rajuli qofka markuu tukada kadib linafsihi naftiisa gooniyaan u tukaday inuu salaadii jamacada soo celiya baabkanu baab yahay salaad ayaad kaligaa tukatay saba tukatay baa tukatid oo duhur ama casr ama maqhrib ama cisho ama salaad subaxa oo farad ah markaad tukatay kadib ayaad masjid timid masjidka asagaa salaada inaad soo celiso in ay mashruuc tahay oo tan dambe ay sunno ku noqoni ayuu baabkan u baabi weyaan xadiidka siddeed boqol iyo toddobiy kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam الnasaي aleyh raxmat lla akhbarna qutayb bn saciid can malik bn anas can zayd ibn aslam alcadawi iqaة caalimu yursil can rajuli min bani dayl nin oo qolyahaas bani dayl loo yaqaano ka dhashay yuqaalu lahu waxaa la yihahdaa busr ibnu mixjin mixjan ayaa la yihahdaa busr busrigaas waa saduuq can mixjan mixjan ibn abi mixjan addayli waa saxaabi jaliilah radia allahu taala arda annahu saxaabigaas mixjan kaana wuxuu ahaaday fii majlisi rasul rasulka majliskiisa ayuu ku sugnaa faadana biالsalaa salaaddii ayuu muadinka adimay faadana ay muadinu biالsalaa salaaddii ayuu muadinka adimay wa qaama rasul rasulkan uu istaaga sal slm uma kadibna rajaca wuu noqday nabigu soo laabtay salaadda ayuu ka soo baxay uma rajaca wuu soo laabtay nabigeena wa mixjanu mixjana fii majlisi booskii la fadhiyo lagu sheekaynahay ayuu iska fadhiya fadhiga maba bedelin nabigeena ala sl slam iyo saxaabadii iyo muadinka iyo dadkiina way tukadeen salaadii mixjana meeshuu iska fadhiya faqaala rasul la wxu ku yiri sal slm maa manacaka maxaa ku diiday mixjanow an tusaliya inaad tukato ood nala tukata alasta birajul muslimin soo qof muslim hadalka asaga sooma dhahan markii aad suuq joogto ama meel aad joogto amaba hool la joog ama fulaan oo islaam muslimiinta ay salaad galaan qofka fadhiisan dhahna aniga soo muslim matid maa tukatid sooma dhahan hadalka asaga asalkiisa waa kan ogaada <laughs> soo ma jeed in la dhaha marka abaalkiisa waa qofkii muxuu ahaa islaamkii ay dadka tukanaan isagana meesha iska fadhiyo in la yidhahdo soo muslim matihid sax wa yani muslimka iyo gaalka waxa udhexeeya salaada waa sidaa wuxuu ku yiri nabigeena salى اllahu عalayhi waali waslm maa manaka maxaa ku diida an tusaliya inaad tukato alasta birajuli muslim alasta birajuli muslimi qosoo qof muslim matid qala wuxu bala ha walaakinii aniga kuntu waxaan ahay qad sallaytu mid tukaday fii ahli reerkayga ayaan kusoo tukaday ama masjidkii ha ku tukada ama keligaa soo tukada reerkaan kusoo tukaday faqaala lahu rasul rasulka wuxuu yiri sal slm idaa ji'ta haddii aad timaado masaajidkii iyo meesha jamacada loo tukanaya fasalli maca annaas dadka la tuka wain kunta aad ahaatid qad sallayta mid soo tukada ahaatid tusaale ahaan masaajid waa kala horreeyaan masaajidkii aad kusoo tukatay markaad soo tukatay ayaa timid masjid kale oo lagu tukana waa aad tukani amaba meel jamaacaba aan lahayn aad soo tukatay marka masjid waktida ma la tukana ayaad imaaday waa la tukanay jamaacada saas ayuu nabigeena ula jeeda sala allahu alayh wasalam wallahu aclam waa baabka afar iyo kontonaad ee imaamada hoos imaani ama kitaab alimaama icaadat اlfajri salaadda fajr soo celin la soo celiyo maca aljamaacati jamaacada lala soo celiyo liman sallaa waxdahu qof keligii tukaday baabka hore baabkan waa isku macno dhow laakiin tan waxay gooni ku tahay salaada fajar xadiis sideed boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam anasa aleyh raxmat ullah akhbarana yaziid ibn ayuub albaqdaadi wa hiqatun xaafid qaala xaddatana hushaym hushaym ibnu bashiir weeyaan hushaym ibn bashiir alwasiti hiqatun habtun kahiiru irsaal watadliis alkhafiy qaala xaddatana yaxla ibnu caطaa alqurashi wa hiqa qaala xaddatana jaabir ibn yaziid ibn aswad alcaamiri saduuqun eh, waliabihi eh, suxba waa saduuq aabihina waa saxiiba weyaan saxaabi can abihi aabihi aabihi waa ninka yaziid ibn اlaswad alcaamiri waa saxaabi jaliil ah qaala wuxuu yihi yaziid shahidtu waxaan la xaadiray oon la jiray maca rasul rasulka m sl slm salaata alfajri salaada fajr fii masjid اlkhayf masjidka masjid alkhayf loo yaqaano intuu ku yaela mina allah yaftix calayk masjidka weyno mina ku yeella weyaan jamaraadka ah, muxuu ah ku dhegan masjidka ayaa masjid alkhayf la yihahda <laughs> macnaheeda marka maxay tahay xajaa lagu jiri xajka asagana muxuu noqon karaa xajkee weeyaan widaac qowla waaxida oo xilliga nabigu geeriyan rabi wax yar ka hore bilo ka hore allahu akbar wuxuu yidhi hay shahidtu waxaan xaadiray oon la jiray maca rasul rasulka m sal slm salaat alfajri salaada subax fii masjid اlkhayf masjid alkhayf oo ku yaala mina falamaa goortii qada uu gutay salaatahu nabiga salaadiis uu dhameeyey idaa huwa waaba isagoo birajulinin fii aakhi qowmi dadkii iyo saxaabadii meesha u dambaysa idaa birajulayni miya idaa birajulayn waaba laba nin oo oh, fii akhi qowmi dadka meesha u dambaysa jooga lam yusaliyaa macahu nabiga aan la tukanin xaggay fadhiyaan islaamkii waa tukadeen muslimiintii meelahaasay fadhiyaan waaya waa laba nin qaala wuxuu yidhi calaya bihimaa halii keena i keena nimankaa li keena waxaa la rabaa in la xisaabiyo <laughs> waxaa la rabaa in la baaro fautiya bihima waa la keeni tarcadu iyadoy muxuu ahaa ay jaraynayso faraa'isuhumaa jirkooda uu jaraynaa yani waa niftuulan de moogta nabi maxamed alay sl slam halii keena layidho dhab inta lasoo si lasoo wada waad garanaysaan tuug lasoo qabtay oo kaleba tuug lasoo qabtay oo kaleba hahay faqaala wuxuu yidhi maa manacakuma maxaa idin diidi an tusalliya macana inaad nala tukataan maxaa idiin diiday qaala waxay dhaheen ya rasu rasuulka allow ina anaga qad fii rixaalina meeshii aan degnaynay oo mina aan ka degnaynay heeryadanagi ayaan ku soo qaala wuxuu yidhi falaa tafcala ha yeelina idaa sallaytuma haddii aad ku tukataan fii rixaalikuma labadiina muxuu heeryo markaad ku tukataan uma kadibna ataytum aad timaadaan masjida jamaacatin masjid jamaaca lagu tukani fasalliya tukada macahum jamaacadaas masjidka la tukada ayuu nabi yidhi sal slam fainaha iyada salaadaas dambe jamacada ku tukateen lakum adinka waxay idiin ahaanaysaa naafilatun sunno ayay idin noqonaysaa saasuu nabig yidhi sala allahu calayhi waali wasalam marka waxba meelaha ku lalaamine arixna biyo bilaal ha kuu noqota qurat alcayn ha kuu noqota ajir ha kuu noqota sunna ha kuu noqoto markii maalinta qiyaamo la gaaro oo ajirkaadii eh, amaba camalkaagii uu hoos u dhaca oo salaadda faradka ahayd naqsi u gala kabid ha kuu noqoto marka sidaas yeel sidaa yeel weyaan <clears throat> icaadatu salaati salaada soo celin la soo celiya bacda dahaabi waktiha waktigeeda markuu tago kadib maca aljamacati jamacada lala soo celiyo ayuu baabkan ubaabi horena waa soo marnay waa icaado kale xadiidka siddeed boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala الimaam النasai alيه raxmat lla akhbarna moxamed bn cabd اlaclى aلصancani wa iqa وmoxamed bn ibrahim ibn sudraan wاlafظu lahu alasdi waa saduq weyaan can khaalid ibn xaariث alhujaymi iqaة habt qala xadaثna shucba can budayl budayl ibn maysr waa albصri wa iqa qaala samictu abalcaaliya abulcaaliya waa albara albصri alqurashi mowlaahum iqa ayagaa xureeyeen reer qurash xadiidka isagoo ka warramay ayaan maqlay can cabdillahi bn الsamit wa iqa can abi اlxaariث abi اlxaariث can maxaa idiin qoran can abi dar cafwan can abi dar alkhifaari jundub ibnu junaada weeyaan صaxaabi jaliil qaal wuxuu yihi qaala lii rasul rasulka wuxuu yihi sal slm wadaraba fakidii weli bowdaydu nabiga saas ugu dhuftay wuu ag fadhiya laga yaaba saasuu namar ugu dhuftay amaba dharbaxda ugu dhuftay kayfa anta idaa baqiita kayfa anta sideed ahaan doontaa sideed noqon doontaa idaa baqiita haddii aad ku harto ama aad la noolaato fii qowmin dad yuahiruuna dib u dhigaana salaad salaada can waqtiha waqtigeeda haddii aad dad madax ama aima oo salaada xilligeeda kadib marinan aad la joogto ood la noolaato maxaad samayn doontaa qaal wuxuu yidhi maa ta'muru nabi allow maxaad faraysaa marka maxaad ifaraysaa maxaad ifaraysaa qaala wuxuu yidhi salli salaad salaadu tukaliy waqtiga waqtigeeda tuka xilliga salaada waqtigeeda la jooga tuka uma kadibna idhab aad lixaajatika dantaada qabso faidaa uqiimat salaa salaada haddii la aqiimo anta fi lmasjid masjidka aad joogta ama meel ka dhow aad joogta e fasalli ayaga la tuka tida marka waxay noqonaysaa sunno niminka reer bani umaya umaradoodii qayb ka mid ah ayaa salaadii dib in u dhigaan bilaabeen bilaabeen sababta keenis kole allahu aclam hadda qolyahan axnaafta oo xanafiyada ah walaalaheen oo hindida hadda u badan wadankan hindida nagala joogtee masaajidooda goorma la tukada ma taqaana five kaa la tukadaa shanta ha casirka ha jaamiya mosk oo hadda caadiga masaajidee lamidka ah ya sheekh ha ha axsanta hindiya xataa soo kuma arkin hindiya laftirkeeda saas weyaan hindiya waxaan ku arkay isa sheegi markii salaada casir la adimo ood u tagto ood la soo tukato ood ka soo baxdo ood gurigaagii aad imaado nus saac kadib haddana waxaad maqlaysa aadaanka salaada maqrib salaada ya sheekh kuwaana ron kuwaana ron masaajidaha hindiya haddee ah, kuwa salafiya kuwaan la ahluxadiidka loo yaqaana asxaab alxadiidka waa horayaan horanta laakiin axnaafta iyo qolyahan kale oo baralewiyada loo yaqaano sufiyada iyo kuwaas waxooda waa waa issaran yihiinba wax udhexeeya oona soddon daqiiq ahaynba maqribkii cashara casrka waxuma dhexeeyaan haye laakin dadku aadi qoraxda marka mid salaada fajar maarten salaada fajar ayaa igu darnayd runtii salaada fajar markaad gasho ood assalaamu calaykum assalaamu calaykum tirahdo haddii adkaara sabax u fadhiisato oo toban daqiiqo fadhida qoraxda halkaad joogta adu ma ad soo bixi naxtin baad la kala wareegi lidalia waxaad leeda xilliga isaga oon tukanay ama qoraxda banaanka taala ku geli ku ciyaaraya salaada fajar iyo salaada muxuu ahaa casar iyagana waxay ku dhegan yihin xadis la yidhaha asfiruu bisubxi fa inahu acdamu liajrikum halkaas ay ku dhegan yihiin labadaas waxay surteen marka labada tiir waaya ahay ahay aad iyo aad saasuu nabig sal slm xadiidka ama baab baabu suquudi salaati salaada dhicitaan ay ka dhacaysa caman sallaa qofka la tukada maca imaamka fi masjidi masjidka jamaacata eh, hay suquudu salaati salaada ka dhicitaan ay ka dhacaysa caman sallaa qofka la tukada maca alimaami imaamka fi lmasjidi masjidka jamaacatan jamaca la tukada inay ka dhacaysa salaada kale ood masaajid kale haduu taga uu soo celin laha ayuu baabkan u baabay yani wuxuu imaam nasaa u baabaysana sigiskaa ku tukatay kadibna waxaa tagtay safa ayaa tagtay safa oo la tukanaa marka ayaad meeshii aad tagtay waa kala dhici yaad ula jeedaa laakiin masalada waa khilaafi akhirka insha allahu tacala baabkan ku sheegi doonaa meesha kolayb loo badan yahy xadiis eh, am eh, siddeed boqol iyo iyo lixdanaad waa xadiis xasanun saxiix weeyaan xasanun cinda qowmin saxiixun cinda qowmin aw xasanun fii ariiqin waa saxiixun fii ariiq labadaasa ugu yara muxuu ahaa eh, dadka ay u badan yihiin muxadisiinta meelaha ay mariyeen akhbarana ibraahim ibn moxamed ataymiy waa iqa qaala xadaana yaxya ibn saciid alqaطaan waa imaamkii can xusayn almucalim xusayn ibn dakwaan mucalim waa iqatun rubama wahim inuu ismootiin ku dhacaya dhici karta can amr ibn shucayb camr ibn shucayb ibn moxamed ibn cabdilaah ibn camr ibn caasi radia allahu tacala canhuma ninkaa la yihah camr ibn shucayb waa saduuq saduuq weeyaan can sulaymaan ibn yasaar hilaali waa mawla maymuuna bint alxaaris um lmuminiin ayaa xuraysay radia allahu taala ardaha axad اfuqahaai sabc todobada faqih oo xilliga saxaabada xilliga taabiciinta joogtay magaalada madiina oo fuqahada ahaa ayuu ka mid yahay sulaym yasaar raximah qaala wuxuu yihi waa iqa طabcan qaala ra waxaan arkay ibna cumar cabdullahi bn cumar ayaan arkay jaalisan isagoo fadhiya cala albalaai meeshii shamiitaysnayd balaadka waxaa la yidhahdaa mutuleelka ama dhagxaanta meesha lagu la saaray balaadka waatan meeshaan horteenno halkan markii laga soo gala masjidka ah, salax miya kabis iyo salax iyo axsanta ayaan isagoo jooga marka meel waxaa jiri jirtay masjid nabowi alayh slat slam iyo suuqa meel udhexaysa oo kabisan kabis la saaray ama cobrooga baalkan u taqaanaa hadda amaba muxuu ahaa mutuleelka caadiga la saaray dhagxana markaa la saaray ayuu marka ayaa jirtay oo suuqa iyo masjid nabowi udhexaysa alah slat slam marka waxaan arku yidhi cbdullahi bin cumar radi allahu ta arda jaalisan isagoo fadhiya aalbalaad meesha ka bisnayd oo masjidka iyo suuq udhexaysa isagoo fadhiya ayaan arkay wanaasu dadkana yusalluuna ay tukanayaan qultu waxaan idhi ya abaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan abiisow waa kunyada cabdullahi bin cumar radia allahu tacaala canhuma maa laka maxaa kugu dhacay laa tusalli aadan tukanayn islaamkaa tukana maada tukati se wax kaa yihiin qala wuxu yidhi inni qad sallaytu waan tukaday inii aniga samictu waxaan ka maqlay rasul la sl sl sl yqul isagoo leh laa tucaadu salaatu salaadda lama socliyo fii yowmin maalin hal maalin maratayn laba jeer casar laba jeer hal maalin lama soo celiyey duhurna laba jeer hal maalin lama soo celiyey cishona hal maalin laba jeer lama soo celiyey yani laba jeer lama tukada wa oo farad ah marka culimada masalada markay ka hadlayeen saddex qowl ay leeyihiin qowlka koobaad qolo tiri mamnuuc wa ama jamaaco kale muxuua u imow ama muxuu ahay si kasta ha noqoto haddii marba aad farad dukato farad dambe oo dukanay lama arko manc tan labaadna waxa weyaa qoliyay yidhi wuu soo celinaa qofka hadduu jamaaca hadduu la kulma jamaaca dukanays oo isagana keligii soo dukaday jamaaco kale hadduu la kulma wuu soo celinayaa qolyaha saddexaadna oo haalibanna inay raaji tahay u badanta wallahu aclam soo celin oo faradnimo ah duhur ayaan tukaday kadibna duhur kale ayaan haddana tukanaya oo farad ah taas waa tanaan la ogolayn taasaynu badantah wallahu aclam baabu sacyi waana xadiidka iyo baabku dambey asacyu ila asala salaaddii in la aado ayuu baabkan u baab yahay ama loo degdego waayahay oon la ordin ama la ordo xukunkeeda muxuu yahay xadiidka sideed boqol iyo ko iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasayi aleh raxmat lah abarna cbdullahi bn moxamed bn zuhri alqurashi waa saduuq qaala xaddatana sufyan bn cuyeyna qaala xaddatana zuhri can saciid ibn musayab axad alfuqaءi اlkibaar mursalka ninka la yihah saciid ibn musayab waxaa weeyaan waa saxiix inta cinda akar اculamaa xagga taabiciinta ninka u aqoonta badan ayuu ahaa raximah اllah can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu ta arda qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu uri sl slm ida ataytum الsalaa salaadda haddii aad timaadaan falaa taatuuha imaanina wa antum tascawn adinkoo dudaysaan ordaysaan baratamaysaan ha imaanina waatuuha u imaada salaada tamshuuna adinkoo socotaan wacalaykum asakiina xasilooni dushiina haato laazima famaa adraktum waxaad haleeshaan fasaluu tukada wamaa faatakum wixii idinka tagana faqduu dhammaystirta weeyaan hada wallahu aclam wsala allahu waslama cala cabdi rasuuli mustafa